بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب إذا ضرب أحدكم خادمه axadkiin markuu garaacahayo shaqaalihiisa fal falyajtanib ilwajha wejigaha ka fogaado taasuu markaa baab u yahay waa qof walba xataa haddaad dagaalamayso haddii aad gabar garaacayso oo aad damacda inaad canaanato haddaad macallintaad arday canaananayso intaasoo dhan wejigu waa mamnuuc dharbaaxada xaaska maanta wejigaa looga bilaabaa isbitaallada qaar markaad tagtaa wejigu bararan yahay ishu ay daboolan tahay dhegta iyo dhafoorku uu bararan yahay mashaakilka noocaasa ragga ha iska ilaaliyeeno wa canhu aydan can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa qaatala markuu dagaalamayo axadukum midkiin falyajtanib ilwajha wejiga ha ka fogaado meelaha kalaa wax laga garaacaa macallimiinta laftigooda maanta dugsiga il ayaad arkaysaa arday ka bararsan yahay kuwa ay ka jeexantayba innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun saa darteed aad ha laysaga ilaaliyo baabulhibati hibada baabkeedii waaye iyo wa fadlihaa fadliga ee leedahay wataxriiqi guubaabo iyo isku guubaabin laystara calayhaa hadyada in lasi siiyo ama hibadaba wacanhu ayضa can الnabiyi sala اllahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi yaa nisaءa almuslimaat haweenka muslimaadka ahow naagaha muslimaadka ahow laa taxqiranna yaysan xaqiranin yaysan ka yaraysanin jaaratun darisad lijaaratihaa darisadeeda macnaha hadiyad ha u geysooyaynan isdhihin waxaan wax qof loo geeya ma aha walow firsana shaatin qoobab ariba ha ahaadaane sidiisa u dhaafo qobab arya karaacinyaalo laguu soo laguu soo qaraaciina laguu e, soo hadiyeeyey haba ahaadee sideeda aad u dhiibto qolaa waxay dhaheen waxaa loola jeedaa wax daciif ahba ha ahaadee isi siiya macnaha baabunahyi reebin layska reeba baabkeedii waaye cani rujuuci noqsasho filhibati hibada la noqsado qofaad wax ku sadaqaysatay ama waad u hadiyeysay ama hibi ahaan baad u siisay inaad ka soo laabato ood ka soo ceshato mar labaad ayaduna waa mamnuuc xataa kama iibsan kartid can ibni cabbaasin radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama laysa lana nooma sugnaanin annagu mahalun tusaale assuu'i ee xun mahal nooga xumaan badan alcaa'id midka soo noqsadoo soo ceshtaa fii hibatihi hibadiisa kalkalbi waa sidii ay oo kale yaqii u tagay uma yacuudu fii qay'ihi matagiisii ku soo noqsaday haddana ey matagay oo matagiisii cuna laa ilaaha ila allah kaasuu markaa la mid yahay maanta wax yar haddaan dad siino benisaan ka rabnay hadday noo samayn waayeen isii wixiyga taala saa yeelnan dhicine sadaqaadkii waxyaabaha kale hadiyooyinkii wixii lamidkaa iska ilaaliya baabu ashirkata baabu wuxuu baab u yahay wuxuu baab u yahay ashirkati shirkada fi lardayn dhulalka iyo wakayrihaa wixii markaa la mid ah can jaabir bni cabdillaah radi allahu canhuma qaal inamaa jacala alnabiyu nebigu wuxuu u yeelay ashufcata shufacada fii kulli maa lam yuqsam waxaan la qaybin oo dhan waxay dadku sharako ku yihiin oo ay wadaagayaan shufacaa la dhex yeelay fa idaa waqacat alxuduud haddii xuduudaha la dhigo wa surifad la kala badboo la kala leexiyo adturuqu waddooyinka falaa shufcata shufca ma jirto shufaca ma jirta buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam shufcadu waa xaq tamliig ah saa darteed baa qofka shariigaaga ah ee hore kula shariigahayay ayaa kula lehoo si ma u wala samayn karteed ma u isticmaali karteed ilaa shariigaaga wax aad isla og tihiin maahana tusaale guri ayaad wada deggan tihiin nusboos iyo nusboos baad kala leedihiin hal albaab baa laga soo galaa hal albaab baa laga soo galaa sharikaad ku tihiinoo waa shufca taasaa markaa la yidhaahdaa wax kasta oo aan la qaybayn bay shufcadu ku jirtaa xataa haddaad gebaysa adiga ma gebi kartid ilaa in shariigaaga aad u sheegtood la socodsiisa ma ahani hadduu kaa lagala wareego iyo hadduu kuu fasaxo labadaba laakiin haddii inta xuduudihii la kala xidho qof kasta jid gooniya loo sameeyo wad albaabkiisana gooni u noqdo shufca markaa ma jirto saad doontaad ugu tasarufi kartaa macnaha saasaa loola jeedaa baab wuxuu baab u yahay hibatilmar'ati naagta hibaynteeda likayri sawjiha ninkeeda qof aan ahayn inay markaa wax u hibayso can asmaa binti abi bakar radia allaahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga anfiqii walaa tuxsii oo fayuxsi yuxsi allaahu calayki asmey bixi oo ha weelaynin meel ha ku xirin xoolaha ha ku samayn sadaquu ku guubaabinayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam walaa tuxsii ha koobin oo fayuxsi llaahu ilaahay uu kaa weelaystou kaa koobtou ku siin waayo calayki dushaada walaa tuucii ha weelaynin oo fa yuuci allaahu calayki ilaahay uusan kaa weelaysanine markaad wax bixisaa alla wax ku siiyaa lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun baabu qowli alxaqi kelimada xaqa ah iyo qowlka xaqa in lagu dhawaaqo ayuu baab u yahay qaala sala allahu calayhi wasalam ina lisaaxibi alxaqi qofka xaqa u saaxiibkaa maqaalan orah buu leeyahay qofka xaqa u saaxiibka ah orah buu leeyahay macnaha hadal uu ku hadlaa jira wa afdalukum kan idinkugu fadli badanna axsanukum qadaa'a waa midka idinkugu gudidda wanaagsan baabu laa yashhadu almu'minu qofka mu'minka ma qiro oo yuusan qirin calaa jawrin wax markhaati been ah oo jawr ahoo dulmi ah idaa ushhida haddii la markhaati gashto haddii uu marag furaayo yuusan jawr markhaati ku furin can nucmaan bin bashiir radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi sa'altu ummii hooyaday ayaan weydiiyey <clears throat> eh, sa'altu ama sa'alad ummii sa'alad way weydiisay ummii hooyaday abii aabbahay baa waxay weydiisay bacda almawhibati hibe qayb ka mid ah oo lii ani lee siiyey oo min maalihi maalkiisa uu iga siiyey aabbe umma kabacdi badaa lahu waxaa u soo muuqday umma kabacdi badaa lahu waa u soo muuqday asaga inuu hadiyada isiiyo fa wahabahaa lii wuu ii hibeeyey marka aabbe fa qaalad hooye waxay tidhi laa ardaa raalli ka noqon maayo canugayga inuu hadiyada qaato xataa tushhida ilaa aad u markhaati gelisid annabiya sala allahu calayh wasalam fa akhada biyadii gacantayduu qabtay wa ana ghulaamun anna aan wiil ahay yar fa aataa bihi annebiy nebiga ayuu ii geeyey fa qaala wuxuu ku yidhi inna ummuhu hooyadii waa binta rawaaxa gabadhiise cabdulaahi bn rawaaxa walaashii waaye sa'aladnii waxay i weydiisay bacda almawhibati hibada qayb ka mid ah lihaadaa midkani qaala wuxuu yidhi marka alaka waladu ilma ma leedahay walad siwaahu kan aan ahayn ilma kan ka soo haray ma kuu joogaan qaala nacam haa buu yidhi fa uraahu waxaan u malaynayaa qaala inuu rasuulku yidhi laa tushhidnii markhaati iiga dhigin calaa jawri wax jawr ah oo dulmi ah wa qaala abuu xariis wuxuu yidhi can ishacbiyi laa ashhadu anigu markhaati ka noqon maaya buu dhahay nebiga calaa jawrin wax jawr ah dulmi iyo wax xadgudub ah anigu markhaati ka noqon maayo riwaayadaha qaarkood waxay tilmaamayaan cidaan ani ahayn markhaati uga dhig haddii nebigii diiday yaa looga dhigayaa can cimraan bin xusayn radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam khayrukum qarnii waxaa ugu khayr badan oo idinku khayr badan qarnigayga waa xilliga nebiga uu noolaa humma kadibna alladiina yaluunahum kuwa ku xiga uma aladiina yaluunahum haddana kuwa ku sii xiga qaala cimraan wuxuu yidhi laa adrii ma ogi adakara ma xusay annabi nebiga sal allah calayh wasalam bacda qarnayna aw alaad nebigu ma xusay laba qarni mise saddex qarni qarnigiisa kadib ma labuu sheegay mase saddex buu sheegay qaala alnabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi inna bacdakum idinka gadaashiinna qowman qoom baa ahaan doonoo imaan doona yakhuunuuna wax khiyaanaya walaa yu'tamanuuna aana la aaminaynin waa dadka maanta jooga wayashhaduuna marag furahaya walaa yustashhaduuna aan la marag gashanaynin waa anaga wayanduruuna nadrahaya walaa yafuuna aan oofinaynin nadarkii waa anaga wayadharu fiihim wana soo muuqanaya assimanu cayinaan say xaaraan u cunaayeen say xaaraan u isticmaalayeen bay ayagoo dhan xaaraantii ku naaxnaaxeen aysan dhaqaaqi karin aysan rukuuci karin aysan sujuudi karin xaalkoodaa sidaa ah dad noocaasaa gadaashiin imaan doona buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam baabu shahaadati zuuri markhaati beenaalaha baabkiisii waaye iyo walaa kadiba fi lislaaxi beenlow inuusan ahayn islaaxa dhexdiisa walaa kadiba kadib ma aha oo been beenlow lama dhahaya xataa hadduu been sheego qofka dadka islaaxinaya can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi su'ila rasuulka la su'aalay sala allahu calayhi wasalam can ilkabaa'iri dembiyaalka waaweyn ayaa la weydiiyey qaala wuxuu yidhi al ishraaku billaahi waa ilaahay oo loo shariig yeelo in cibaadada ilaahay khaalis looga dhigi waayo oo wax lala shariig yeelo wa cuquuqu alwaalidayni labada waalid oo lagu caasiyo iyo wa qatlu nnafsi naf la dilo iyo wa shahaadatu zuuri markhaati beenaalaha shahaadada iyo marag furka zuurka ah ee beenta ah kaa ayaa waaye qaala tacaala ilaahayna wuxuu tilmaamay waaladiina kuwii waaye cibaaduraxmaan laa yashhaduuna azuura zuur aan marag furaynin wax xumaan iyo markhaati beenaala ma furaan wacan ummi kalfuum binti cuqbata qaalad waxay tihi qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laysa alkadaabu beenlow ma aha alladii yuslixu midka kale islaaxinaya dhexdhexaadinaya heshiisiinaya bayna annaasi dadka baynkooda oo fa yanmi khayran khayr inuu gaaro rabaa khayr tamaninahayo khayr samaynaya ow yaquulu khayran ama khayr dhahaaya dadkiibaa la heshiisiin waayey waa laba qofood oo muslimiin ah wax kastaa laysku dayay in la heshiisiiyo weli waa la heshiisiin la'yahay in waxoogaa been lagu dardara hadallada si ay isugu yimaadaan diintaa qabtoo ogol in dadka la heshiisiiyo been ha loo sheegaa laysku ogaa sidii dadka loo kala geyn lahabaa maanta been loo sheega walaaltinimada islaamku inaysan dhaawacmin ayaa la rabaa saa darteed baa diinta islaamku si aysan u baabi'in ukhuwada islaamiga ah beentii diinta meesha aan ogeyn ka taagnayd yaana loo oggolaaday waana loo oggolaaday inaan bal ku darno haddii si kale lagu gaari waayo baabu maa jaa'a wixii ku yimid ayuu baab u yahay filbayinati wixii ku yimid fi lbayinati markhaatiga cala almudaci mudaciga dushiisa ayay markaa ahaatay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaah rumeeyayow idaa tadaayantum markaad wax isku dayminaysaan bidaynin dayn ilaa ajalin musamman intii laga gaaro wakhti la magacaabay faktubuuhu qora deynta waliyaktub hana qora baynakum mid beynkiina ahaadayoo kaatibun karaani ah wax qoraagana yaqaana bilcadli <clears throat> si cadaalada ha ku qoro walaa ya'ba yuusan diidin kaatibun karaaniga iyo midka wax qoraya an yaktuba inuu qoro kamaa callamahu allaahu suu ilaahay u baray falyaktub ha qora asaga waliyumlil ha yeeriyo wax la qoraayana alladii midka calayhi korkiisa alxaqu xaqa uu yahay <clears throat> midka xaqa lagu leeyahay oo deynta la siiyey kaasaa yeerinaya oo dhahaya anoo hebel ina hebel ah ayaa waxaa deyn amaah aan ka qaatay hebel hebel waana intaa iyo intaa waxaana bixinaa wakhti hebel asagaa afkiisa ka dhahayo yeerinaya walyattaqi illaaha ilaahayna ha ka baqo rabbahu rabbigii xaal uu yahay walaa yabkhas yuusan ka nusqaaminin minhu dayntii xaggeeda shay-an waxba afar kun baa la siiyey saddex kun iyo shan boqol yuusan dhihin shay-an fa in kaana haddii uu yahay alladii midka calayhi korkiisa alxaqu xaqa lagu leeyahay safiihan mid doqon ah aw daciifan ama tabar daran ow laa yastatiicu ama aanba awoodi karin an yumilla inuu yeeriyo oo carabkiisa aan ka hadli karin an yumilla huwa asaga falyumlil waxaa u yeerinaya weliyuhu weligiisa bilcadli qofka wakiilka ka ahee weligiisa ayaa si cadaalad ah u meerinayoo u yeerinaya wastashhiduu u markhaatiyeeya oo marag uga dhiga shahiidayni laba markhaati oo min rijaalikum raggiinna ka mid ah fa in lam yakuunaa haddaysan ahaanin oo la waayo rajulayni laba ninna fa rajulun nin iyo wamra'ataani laba gabdhood oo minman tardawna kuwa aad ka raali tihiin ah min ashuhadaa'i xagga markhaatiga an tadilla hadday ilowday dhumiso ixdaahumaa labadooda mid ka mid ah fa tudakira ixdaahuma alukhraa baa la rabaa ilaan caqliga dumarku waa nusqaan oo waa laysku kabayaa mid hadday ilowdata kala xusuusnaanayso inay xusuusiso walaa ya'ba shuhadaa'u markhaatiguna yuusan diidin idaa maa ducuu marka loo yeedho soo bax markhaati noo noqo marka la yidhaahda yuusan diidin idaa maa ducuu walaa tas'amuu ha ka daalina oo ha ka noogina an taktubuuhu inaad qortaan dayntii saqiiran ha yaraato aw kabiiran ama ha weynaatee yaraan iyo weynaan intaba toban shilin hadday tahay iyo shan kun hadday tahay qorac ilaa ajalihi wakhtigiisa intii laga gaaro daalikum kiinaa ayaa aqsadu toosnaasho badan ama cadaalad badan cinda allaahi alla agtiisa wa aqwamu ayadaa ku toosnaasho badan lishahaadati xagga markhaatiga wa adnaa taasaa ugu dhow allaa tartaabuu inaydaan shakinin ilaa an takuuna inay tahay maahana tijaaratan tijaaro xaadiratan xaadiro ahoo markaa goobjoog ah tudiiruunaha aad isku wareejinaysaan ood isku dhiibaysaan baynakum dhexdiina falaysa calaykum korkiinna junaaxun dembi kuma ahataa allaa taktubuuhaa inaydan qorin xataa haddaadan qorin laydinma haysto gaari baa markaa la kala garanayaa lacagtiina qofka wuu gudoomayaa kana gaarigiisii wuu qaadanayaa waxba uma baahna qoritaan laakiin wa ashhiduu markhaati u sameeya falaysa calaykum junaaxun allaa taktubuuha wa ashhiduu markhaatiyeeya idaa tabaayactum markaad wax kala gadanaysaan walaa yudaar la dhibi maayo yaan la dhibin kaatibun ku wax qora walaa shahiidun iyo markhaatiba wa in tafcaluu haddaad samaysaan ood dhibtaanna fa innahu fusuuqun waa fisqi iyo taaca ka bax buu yidhi bikum adinkay idinku tahay waataquu allaha ilaahayna ka cabsada wayucallimukum allaahu ilaahay wuu idin barayaa cilmiye wallaahu ilaahayna bikulli shayin shay kasta caliimun waa alla ku cilmi badan iyo wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii sarreeyey uu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyeyow kuunuu ahaada qawaamiina kuwa taagnaansho badan bilqisti u taagan cadaaladda shuhadaa'a marqaatiyaalo noqda lilaahi alla dartii maraga u furaa walow calaa anfusikum waxaa lagu marqaati furaayaba nafafyaalkiina ha ahaadaanee idinka xataa haddii laydinku marqaati kacaayo anaa dembiga galay anaa qaaday anaa dilay beh aw ama labada waalid bah lagu markhaati kacee waalaqrabiina iyo qaraabayaasha in yakun hadduu yahay midka lagu marag furahayo haniyan mid taajir ah aw faqiiran ama faqiir ah ilaahay dartii u fura faallaahu awlaa bihimaa ilaahay baa ka awliyaysan labadoodee ha isdhihi kan taajir waayee dembiga ka leexi saad wax uga hesho ha isdhihi faqiir waaye kolley waxba ka heli maysidee dusha ka saaro codka geli e, ha yeelina falaa tattabicu alhawa hawada ha raacina an tacdiluu inaad cadaalad samaysaan hawaha ka raacina wa in talwuu haddaad iilataan oo xaqii aad ka iilataan aw tucriduu ama aad ka jeesataan ogaada fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran alla ogsan subxaana wa tacaala baabu yaxlifu lmudaci mudaciga waa la dhaarinayaa mudaci calayhiga asaga waa la dhaarinayaa oo qofka midna waxbuu sheeganayaa ka wax sheeganaya markhaati laga rabaa ka lagu sheeganayana dhaar baa ah xayfu meel wajabat calayhi ay ku waajibtay dushiisa alyamiinu dhaarta baabu yaxlifu almudaca calayhi xayثu wajabat calayhi alyamiin qaala sala اllahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaarta calaa yamiinin dhaar dusheeda wahuwa fiiha faajirun uuna ku faajirnimo samaynayo liyaqtadica inuu ku goostana rabaa bihaa dhaartaa maala imri'in muslim qof muslim ah maalkiisa laqiya allaahu ilaahay ayuu la kulmaa qofkaa wahwa ilaahayo calayhi korkiisa qadbaanin u xanaaqsan ilaahayoo kuwa caraysan haddaad la kulanto cadaab unbaad aadi sidaa darteed xoolaha islaameed yaan dhaar iyo wax lamida lagu qaadanin ayaan <clears throat> dhaar iyo wax lamida lagu qaadanin can abi hurayrata radia allaahu canhu anna rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi alaa saddex qofood laa yukallimuhum allah ilaahay la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaa yusakiihim ma tahirahayo walahum cadaabun cadaabna way leeyihiin aliimun ee xanuun badan rajulun waa nin calaa fadli maa'in biyo siyaadaha haysta bitariiqin waddanan jooga yamnacu minhu u diidaya biyihii ibna sabiili musaafirkii midka jidka musaafirka ku ah ee socotada ah warajulun ka labaadna waa nin baayaca la baayactamoo la ballamay rajulan nin laa yubaayicuhu kulama baayacoonayo kulama ballamayo ilaa lidunyaa adduun maahane fa in actaahu maa yuriidu wixii uu doonayay adduuna hadduu siiyo wafaa wuu oofin lahu asaga wailaa haddii kale uu siin waayena lam yafi uma oofinayo ka saddexaad wa rajulun waa nin saawama la gorgortamay rajulan nin bisilcatin badeeco bacda alcasri casirka kadib casirka kadib way karaahiye badan tahay ma ahee xilli walba waaye oo faxalafa ugu dhartay billaahi ilaahi laqad uctiya bihaa inay ugu fadhiso badeecada wuu ku dhiibay uu ku soo bixiyey kada wa kada intaa iyo intaa oo fa akhadaha kii kalena ku qaatay soddon shilin bay ugu fadhisaa buu ku dhaartay waana beentii shan iyo labaatan bay ugu fadhisaa kiibaa marka soddonkii markii loogu dhaartay laba iyo soddon ama shan iyo soddon baa laga siiyey ninka noocaas ahna ilaahay waa dadka agtiisa loogu necab yahay baabu alwafaa'i bilwacd ballanada oo la oofiyo baab u yahay iyo wasidqi runta iyo waalamaanati amaanadaba can abi hurayrata radi allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala aayatu lmunaafiqi munaafiqa astaantiisii calaamaadkiisii aayadihiisa alaatun waa saddex idaa xaddada markuu sheekaynayana kadaba wuu been sheegaa wa ida tumina haddii la aamina khaana wuu qiyaanayaa waidaa wacada haddii lala ballamana akhlafa wuu guud yeelayaa ballantiibuu gadaal u dhigayaa ama wuu ka baxayaa baabu wuxuu baab u yahay kullu maa lam fi sharci baatil wax kasta oo aan diinta ku soo aroorin waa baatil can caishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man axdaa qofkii ku soo dara amranaa amarkeena qof allaala qofkii kusoo dara man axdaa qofkii kusoo soo kusoo cusboonaysiiya oo kusoo dara fii amrinaa amarkeenaan amrinaa markuu rasuulku leeyahay diinteena ayuu ula jeedaa haadaa ee kan ah maa shay ku soo dara laysa fiihi aan ka mid ahayn fahwa radbun waa lagu celinayaa laga aqbali maayo mana laga yeelaayo baabu fadli alislaaxi bayna annaasi iyo waalcadli baynahum wuxuu baab u yahay dadka oo la heshiisiiyo dhexdooda fadliga ku jira iyo cadaalad in lagu garsooroo loo sameeyo dhexdooda can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kullu sulaami xubin walba oo min annaasi dadka ka mid ah calayhi korkiisa sadaqatun sadaqa ahaatay waa kulla yowmin maalin walba oo tatlucu fiihi shamsu qoraxdu ay soo baxdo maalin walbay cadceedi soo baxdo xibnaha jirhkeena mid kastoo ka mida sadaqaa lagu leeyahay riwaayadaha qaar baa waxay dheheen qofka bani aadamka xibnihiisa saddex boqol iyo lixdan xibnood bay ka kooban yihiin mid kasta sadaqaa laga rabaa hadday qoraxi soo bixin laakiin cadceed ay tahay ceeryaamo iyo ama roob jiro qorax ma soo bixinaan lagama rabo maa la leeyahay waa maya ilan marka la leeyahay qorax ay soo baxda maalin walba inay qoraxi soo baxay saacad yacdilu bayna annaas u garsooritaankaaga dadka daynkooda aad u garsoortood cadaalad ku dhexdhexaadiso sadaqatun waa sadaqa buu dhahay nebiga baabu maa laa yajuusu wixii aan bannaanayn baabkeedii waaye oo minashuruuti shardiyaalo ah walaa yabiicu iyo inuusan waxba u iibin karin xaadirun nin reer magaal ah libaadin nin reer baadiye ah dadka baadiyaa subaga iyo ukunta ka keena faraha kala baxa adigana reer magaalkaa khaa'in baa tahay inta badan reer magaalka suuq madow wax la jilbixiyo wax hoos loo dhigo wax la khabay reer magaal baa yaqaana ninka hirbaadiyaha caanuu keenayaa kista yar ee uu ka helo ayuu iimaan ku qabaa saa darteed nin xaadir ah baadiyuusan wax waxu iibin wacan abi hurayrata radia allaahu canhu can ilnabiy nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaale inuu yidhi nebiga laa yabiicu xaadirun nin xaadir ah oo magaalo jooga yuusan u gedin libaadin nin baadiye ah walaa tanaajashu hana isfallisinine fallisaadda waa in qofka badeeco la naadinaayo uu yidhaahda yaa ku daraaya anaa ku daraaya uu yidhaahdo khiyaanana ay ka tahay mararka gobolka mid ah neefka ariga ninka gadaaya iyo dalaalka meesha joogaa is-og afar boqol baa loo joogaa yaa ku darahaya baa asaga la jooga afar boqol iyo konton baan ka dhigay shan baa loo joogaa lix baan ka dhigay waa beentood waa isla jiraan waxaa la rabaa in la khiyaano dadka kale taa waa mamnuuc laakiin hadduu beecu furan yahay yaa ku daraya ay weli socoto qofka iyo kanna aysan isla jirinoo run ay tahay markaa dhib kuma sugnataa oo falisaad ma aha walaa yasiidanna axadukum calaa bayci akhiihi walaa yasiidanna yuusan ku siyaadinin axadukum midkiin calaa bayci akhiihi walaalkii beeciisa walaalkaa baa wax gadanaya ama wax gatayba labada way ka timaadaa kan iibinaya kan iibsanaya kan iibsanaya ayaa wax la gorgortamay oo yidhi afartan baan ay ku heshiiyeen intaa timaada ana shan iyo afartan ku siinaya walaalkaa meesha laga cayriyo kangadayna way ku timaadaayo afartan markuu kula heshiiyo qofka dhinaciisa fadhiyaa wuxuu leeyahay warkaalay anaa siddeedii soddonkaa siinaya markaasuu ka soo tega yuusan ku siyaadinin calaa bayci akhiihi walaa yakhtubanna yuusan doonin calaa khidbatihi doonidiisa korkeeda macnaha walaalkiis gabar uu doonay ya ka daba doonin walaa tas'al ilmar'atu naagtuna yaysan weyddiisanin talaaqa ukhtiha walaasheed furitaankiisa iyo in la furo yaysan weydiisanin dalaaqa ukhtiha litastakfiya say u soo leexsato oo ay u soo gedisato inaa ahaa weelkeeda qof kastaa nasiibkiiyo calafkiisa uu cunayaa mid waa in walaalkaa gabar uu doonay aad ka daba doonto waa mamnuuc laakiin waxay fuqahadu yidhaahdaan intuu tartan ku jiro horayna aan loogu gudbinin waalidka gabadhiina aan la bixinin dhib kuma sugna inaad isxorayso waayo gabadh saxaabiyadaa nebiga u timid markaasii ti laba nin isoo doontayo see yeelaa labadaba ha guursan buu yidhi ee usaamo guurso laakiin marka la leeyahay waa inaad faraha uga baxdaa u aadan doonin waa markii arrintu kor gaarto gabaryaysan weyddiisan walaasheed in la furo waxaa loola jeedaa adoo naag qabaa yaa naag kale la ballantay tii cusbeed baa waxay leedahay taa soo fur marka hore taa soo fur waa tii la qabay talaaqa wakhtiha inay soo ceshato ama ay isku darsato weelkeeda wixii ku jiray dherigaa iyo dherigaa bay rabtaa inay iyadu wada qaadato sayd u qaadanaysaa qof kasta wuxuu ilaahay u qoru leeyahay waa xaasidnimo maseerka saa darteed nimanka maanta jooga aad bay u dhib badan yihiin waxayna naagaha ku shukaansadaan naag ma qabi labuuna qabaa ama saddex baabu fadli asadaqa sadaqada fadligeedii wabillaahi towfiiq